alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin <clears throat> wsala allahuma wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira ila ywm اddiin qala almualifu raximah اllah addarsu alkhamisu cashar darsigaa shan iyo tobnaad fatxu beyt اlmaqdis waa furashadii la furtay beyt اlmaqdis qabla an yusaafira abu cubayda ka hor abuu cubayda intaanu u safrin ee aanu u bixin lifatxi dimashqa furashada magaaladii dimashq istakhlafa calaa filistiina waاlurduna waxa uu kaga tegey falastiin inteedii kale iyo urdunba waa intii ay furteen muslimiintuye camara bna alcaas saxaabigaasi oo ka mid ahaa ciidamadii muslimiinta ayaa abuu cubayda uu uga dhigay hoggaan talada iyo hoggaamintana inuu sii hayo fa xaasara abuu cubayda waxa uu go-doomiyey radia allaahu canhu alurduna urdun amaba joordan waddanka loo yaqaano ama dhulkaa maanta lagu magacaabo xataa hazama ruuma ilaa nimankii romaniska uu u jabiyey ilaa beyt lmaqdis xaggaa iyo baytulmaqdis ay u jabeen oo ay u yaaceen fa saara waraa'ahum dabeeta gadaashooda ayuu socdayo macnaa waxa weeye kamuu hadhin xaasarahum waanuu go'doomiyey xataa alabuu ilaa ay codsadeen nimankii romaniska ahaa assulxa heshiis inay la galaan muslimiinta calaa yadi alkhaliifati cumara heshiiskaa cidda ay la gelayaan ee u saxeexaysaana inay noqoto cumar binu khaaab radia allahu canhu waardaah oo ahaa khaliifat lmuslimiin <clears throat> fakataba lahu waxaa dabeeta uu u qoray cumar binu khaaab camar bnu caas baa waxa uu u qoray bidaalika arrinkaa oo dee camar binu caas baa isagu go-doomintan iyo arrimahanba sameeyey oo dee abuu cubaydana uu kaga tegey fa saafara min almadiina cumar magaaladii madiine ayuu ka safray bacda an istakhlafa kadib markii magaalada madiine uu kaga tegey caliya bna abi aalibin cali bnu abi aalib falamaa wasala cumaru cumar markii uu gaadhay ilaa beyt ilmaqdisi saalaxa waxa uu la heshiiyey ahlahu nimankii haystay oo ah nimankii reer room wa kataba lahum waxaanu u qoray cahdan heshiis heshiiskaasoo ku salaysan biljizyati jizye inay siiyaan lilmuslimiina muslimiintii wa ibqaa'ihim iyo in loo daayo nimankaa reer room calaa maa kaanuu calayhi sidii ay ahaayeen iyo wixii ay haysteen wa taamiini kanaa'isihim iyo kaniisadahoodii in loo ammaan yeelo wa qususihim iyo culimmadoodii wadaalika arrintaasna waxay dhacday sanata alkhaamisata cashrata min alhijra waa sannadii shan iyo tobnaad ee hijrada uma dabeetana saafara cumaru cumar waxa uu u safray ila shaami xaggaa iyo shaam intii kale iyo dhulalkii kale fa nadama wuxuu dabeeta nidaamiyey oo uu isku dubariday xukuumatahu dowladdiisii warataba jeyshahu ciidankiisiina waa tartiibiyo waa hagaajiyey darsigani waxa uu ku saabsan yahay fatxu beyt اlmaqdis waa furashadii beyt اlmaqdis beyt اlmaqdis magacyo kala duwan bay leedahay beytulmaqdis baa la yidhaahdaa orshaliin baa la yidhaahdaa iiliya baa la yidhaahdaa jerusalem baa la yidhaahdaa dhammaan magacyadaa iyadaa leh qudus baa la yidhaahdaa dhammaan asmaadaasi waa magacyo loogu yeedho waxaa laakiin ugu caansan beyt ulmaqdis iyo alqudus beyt ulmaqdis waxay ka tirsan tahay dhulka la yidhaahdo sham waana dhulalkii furashadiisu ama furashadoodu ay bilaabantay iyo magaalooyinkii la furtay ee soo bilaabmay xilligii abubakrin radia allahu canhu khilaafada uu qabtay beyt lmaqdis maadaamu ay ahayd magaalo muslimiinta agtooda qiimo weyn ku leh marka horeba hamigoodu waxa uu ahaa magaaladaas siday u furan lahaayeen waa beytulmaqdis waayo fadaa'il fara badan ayaa ay leedahay beytulmaqdis fadaa'isheedaana dee waxaa ka mid ah waa fiiha aqdamu masjidin bacda masjid alxaraam masaajidka xurmadale iyo kacbada marka laga yimaado masaajidka labaad ee soo raaca weeye xagga marka laga hadlayo ugu horeynta iyo qadiimnimada oo adee muddo afartan sano ah buu ka dambeeyey beyt ulmaqdis kacbada waxaa kaloo fadaaisheeda ka mid ah dee waa fiiha uula alqiblatayn labadii qiblee muslimiintu ay lahaayeen toodii hore ayaa magaaladaa ku sugan oo dee muddo toddobiyo toban bilooda ama lix iyo toban bilooda ayaa loo tukanayay maxay beyt ulmaqdis iyo almasjid alaqsa waxaa kaloo fadaaisheeda dee ka mid ah waa masra rasuuli sala allahu calayhi wasalam halkii rasuulka loo dheelmiyey ilaahay qur-aankiisa uu ku bayaamiyey maadaamoo fadaaisha iyo qiimaha ay leedahay furashadeeda iyo in muslimiinta gacantooda ay soo gasho qiimo gaara ayay u lahayd muslimiinta ehm, bayt lmaqdis iyo masaajidkaa qiimaha badan ee loo yaqaano almasjid aqsa dhismihiisu maraaxil kala duwan ayuu soo maray haddaba intaynaan taa gaadhin bal furashada aynu ku horrayne ciidamadii marka horeba soo furtay dhulalkii faraha badnaa ee shaam ka tirsanaa hadday dimashik tahay iyo haddii magaalooyinkii kale ay tahayba baa waxay u ruqaansadeen inay baytulmaqdisna furtaan waana meelihii ugu muhiimsanaaye nimankii romaniska ahaa ama roma nimankii reer ruom ay waxa weeye haysteen dee una ahaa waxa weeye saldhigyadii xarumaha waaweyn waxaanay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimisan iyada iyo dimashik iyo sideedabana waxaa la yidhaahdaa dhulkan shaam la yidhaahdo meelaha bani aadamku uu degay meelihii ugu horreeyey ee ugu cumriga dheeraa weeye xagga deegaanka marka la eego oo dimashik oo kale waxaa la sheegaa koob iyo toban kun oo sano inay jirto baytulmaqdis waxaa la sheegaa muddo afar kun oo sanaa inay dhisan tahay oo dee de waxa weeye deegaankeedu uu bilaabmay marka waa magaalooyinka ugu qadiimisan marka laga hadlayo caalamka ayaa ku yaalla haddaba ciidanka saynu hore usoo marnay waxaa hogaaminayay abu cubayda ciidankaa shaam jooga oo cumar u magacaabay abu cubayda markaa safar buu galay waxaanuu kaga tegay ciidanka iyo hogaamintiisaba camar binu caas saxaabigii lo odhan jiray isagaa markaa waxa uu bilaabay in ciidankii uu isku dubarido oo meelaha ka dhiman ee u baahan in la qabsado ee ila waxaa lagaga tegay waa hoggaamintii oo duulaankii iyo difaacii labadaba eh ayaa waxa weeye uu bilaabay inuu furto magaalooyinka intii ka harhsanayd camar binu caas waxaa markaa uu go-doomiyey waddankan loo yaqaano maanta urdun ama jordan meelahan ku magacaaban webi weyn baa halkaa maroo loogu magac daray waddanka urdun baa la yidhaahda ayuu markaa go-doomiyey ciidamadii markaa halkaa joogay ee romanska ahaa nimankii way jabeenoo xaggaa iyo baytulmaqdis ayay u jabeen kadib waa ka daba tegay oo go-doomin kale ku qabtay marka u go-doomiyey oo baytulmaqdis lafteeda ayuu go-doon geliyey oo ciidamadii muslimiintu ay go-doomiyeen waana magaalo aada loogu loolami jiray oo waxaa la sheegaa marka laga hadlayo dagaalada iyo duulaamada iyo go'doominta ku dhacday iyo waxaasoo dhan magaalada marka laga warramayo taariikhyahanada qaarkood waxay sheegaan in waxa weeye laba jeer magaalada la dumiyey gebigeedaba la baabi'iyey intii ay jirtay waxaa kaloo la sheegaa saddex iyo labaatan jeer in la go'doomiyey oo dee kala duwan waxaa kaloo la sheegaa labiyo konton jeerna weerar in lagu qaaday afar iyo afartan jeerna la kala qabsaday marka magaalo loolankaa dheeri marka horeba uu ka jiray bay dee ahayd marka ciidankii muslimiintu way go-doomiyeen nimankiina dee dantaa u run sheegtayoo nimankii romaniska ahaa markaa waxay codsadeen ama dalbadeen in waxa weeye heshiis ah, lala galo ayay dalbadeen weliba heshiiskaa waxay yidhaahdeen adigoo camar binu caasa iyo dee hoggaaminta ciidanku annaga inay noo saxeexda ma doonayno khaliifatu khaliifatulmuslimiin oo cumar binu khaaaba un baanu ku qancayna heshiiskaa inuu noo saxeexo marka markiiba warqad buu soo qoray uu ku sheegaya ama uu ku wargelinayo camar binu caas cumar binu khaaab uu ugu sheegaya arinta iyo nimankaa dalabkooda cumar markaa de markiiba muu soo dhaqaaqine saxaabadii buu la tashaday bal nimanka in loo tago halkooda loogu tago heshiiska loo soo saxeexo iyo in dee muslimiinta iyo ciidamada raggaa hogaaminaya uni ay heshiiska u saxeexaan labadaa go-aanta uu qaadanayo cuhmaan binu cafaan wuxuu kula teliyey inaanu u tegin wuxuu nimankan kibir baa weli ka muuqanaya iyo xoogaa inay yaro santaa ku jiro oo dee adiga mooye inaanay raggii kale kaaba hooseeyey ee la dagaalamay ee muquuniye ka adkaaday inaanay weli libintoodana u qirsanayn waxna aanay ka soo qaadayn waayo hadday taa ogol yihiin iyagunbaa heshiiska u saxiix ilaahay ogolaan lahayn sidii magaalooyinkii kaleba dee waxa weeye dhacday cali bin abi aalibna wuxuu ku taliyey mayee cumarow cumar binu khadaab buu la talinaya u tag oo nimanku say doonayaan iyo heshiiska ay rabaan usoo saxeix waayo muslimiinta laftooda iyo ciidanka halkaa jooga culays badan baa ku dhacay dagaallo badan bay soo galeen dhulal badan bay soo furteen maanta haddii la yidhaahdo baytulmaqdis lafteedana hadday nimankani heshiiskaa cumar mooye cid kale ku qanci waayaan gala oo weerar ku qaada inay culays badan muslimiinta ku keentay ciidamada markaa cumar wuxuu qaatay taladii cali bin abi aalib ee ahayd inuu toos u tago nimankana waxa weeye uu u soo saxeexo cumar bin khadaab radia allaahu canhu ardaah toos buu markaa safarkaasi isagaa uu galay nin addoon u ahaan jiray ama khaadimu ahaa la socday awr bay wada saarnaayeen awrkaa marba mid baa lagu hogaaminayay marna cumar baa lagu hogaaminayo awrka lagu waday oo fuulayay marna ninkaa khaadimka ee marna awrkaa la nasinayay oo taasna waxay tilmaamaysaa tawaaducii cumar bin khaaab radi allahu canhu arda isagoo khaliifat almuslimiina baa ninkaan la socday uu leey marna adigu awrka hogaami marna anaa kugu hogaamin marna awrkaynu nasanaynayo waynu wada lugeynayna labadii lugaan awrkuna ha iska nasto oo dee waxa weeyaan la fuulin markii uu ku soo dhowaaday baytulmaqdis ayaa waxaa ka hor yimi rag ka mida ah hogaankii ciidanka camar binu caas iyo abuu cubayde laftiisaoo safarkii ka soo noqday iyo raggaasaa ka horiyey waxay arkeen cumar binu khaaabo marna awrkii ka degaya oo isagu hogaaminaya oo ninkii khaadimkaa ah u fuushay marna isaga lagu wado oo xataa kabihii intay duruuftu u saamixi weyday inuu sii xidhnaado labadii kaboodba gacmaha gashaday oo halkaa dhudhummada ay ugu jiraan markaasa waxay ku dhaheen sidan kula kulmayna nimankan waa niman madax oo kibir badane sidan si ka duwan bayn doonina inu la kulanne dee sira hagaaji oo nin dee wafdi oo wafdi culus iyo hogaamiyihii muslimiinta dee lagu arkay sidan wax ka yara bedel maqaaladiisii cajiibka lahayd uu markaa cumar ku jawaabay eha naxnu qowmun acazana allahu bilislaam famahma famahma ibtagaynaa hayrahu adallana allah macnaha hadalkii noocaa ahaa waxa ilaahay nagu cuseeyo uu nagu sharfay islaamnimada haddii aanu ciziga iyo sharafta meel kale ka doonno ilahay waana dulaynaya markaa sidaasaan ugu tegaya bui ama iska aliyaal waxa wax ka bedelayaan ma jirto cumar bin khaaab markaa magaaladiibuu soo galay ninkii romaniska matelayey ee magaalada madiin u joogay magaalada baytulmaqdis ama qudus u joogay ayaa markaa loogu yeedhay way israaceen xataa kaniisadii ugu weyneyda markaa ay lahaayeen buu galay cumar bin khaaab isagoo eegaya bal habkay u dhisan tahay iyo siday tahay salaada xilligeedii markii la gaadhay ayaa waxa uu ku uhi ninkii eh, bitriiqa ahaa ama dee baadariga ahaa ayuu ku uhi meel aan ku tukado maya haysa markaasaa cumar wuxuu ku uhi de halkan ba tuko kaniisadda dhexdeeda cumar wuxuu ku uhi haddaan ku tukado so lagaa qaadi maayo oo muslimiinta magaalada joogtaa odhan maayaan amiirulmuminiinka iyagii baa ku tukadayo waanu kaa qaadayna gebigeediba marka adaa kugu baqanayaa meel kaleaan ku tukanaya iskid waan kaaga baxaya markaa cumar waa baxay meel xoogaa ka durugsan kaniisaddii ayuu ku tukaday masaajid baana markii dambe halkii laga dhisay loogu loogu magac daray oo loo bixiyey masjidu cumar cumar bin khaaab radia allaahu canhu wa ardaah nimankan markaa heshiis buu la galay heshiiskaasi wuxuu ku soo ururayaa in magaalada loo daayo ay deganaadaan jizyana ay bixiyaan kiniisadahooda iyo culimadoodana aan laga taaban laakiin jizyada ay ogolaadaan ay bixiyaan iyaguna hal codsi bay keensadeen oo waxay yidhaahdeen waa yahaye yaanaan qof yahuudiya magaaladaa ku arkin codsigaa naga aqbal inaanay cid yahuud sheegataa nala soo degin magaalada aad ba u necbaaya oo kristanka iyo yuhuuddu deed nafi suma hayaan sooma ogi imikun bay xoogaa dee alkufru milla waaxida oo markay muslimiinta noqoto bay dhinaca qura ka soo wada jeedaan laakiin aslan nafi suma hayaan hadhay suma jiidaan marka waa waxaanu kaa codsanaynaa yuhuudda inaadan ka ogolaan inay nala soo degaan waxa weeye qudus oo ay yimaadaan tiina waa ka aqbalay sidiiba markaa waxa weeye ay ku noqotay magaaladii qudus magaalo muslimiintu ay gacanta ku hayaan oo iyagu waxa weeye taladeeda ay leeyihiin furashadeedaasina la furtay baytulmaqdis waa mid marka hore oo bishaaradeeda la sii hayay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kusii bishaareeyey qabla mowti intaanu dhimanba ka hor oo saxaabigii la odhan jiray cawf binu malik ayaa rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam fii ghaswati tabuk markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi waxa aad tirisaa lix calaamadood ama lix arrimood oo qiyaamaha ka hor dhici doona lixdaa shay tirso manaa lixdaasaa dhici doona intaanu qiyaamuhu dhicin lixdaa wuxuu ku daray maxay ama uu ku bilaabay mawti rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi aniga dhimashadaydu horta waa min calaamaati qiyaami saaca ku darso oo qodobka koobaad qodobka labaad uma fatxu beyt اlmaqdis kadibna waxaa ku xigi doonta beyt اlmaqdis furashadeeda kadibna waxaa ku xigi doonta buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam geeri iyo dhimasho fara badan oo ummadda in badani ay le-aan doonaan oo culimmada qaarkood ku fasireen ama ku macneeyeen ee daacunadii dhacay xilligii saxaabada waxa weeye waxaa kaloo uu ku daray rasuulku calayhi salaatu wasalaam istifaadatulmaal dadka oo maal fara badan heli doona oo barwaaqoobi doona almuhim waxaynu uga soconnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa markaad eegto calaamadda labaad wuxuu ka dhigay maxay calaamadda labaad waxa uu ka dhigay fatxu beyt ilmaqdis furashada waxa weeye beyt lmaqdis la furanayo waxaa kaloo dee ninkii hiraaqli la odhan jiraye markii loo tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu fariisadahayo ergiga u diray ee abuu sufyaanu markaa gaal ahaana meesha uu ku arkay ninkaasi uu ku kuhi abu sufyaano been ha ii ninkan runa iga sheeg ninkan nebinimada sheeganaya idinka isku deegaane waa kii dee abuu sufyaan xaqiiqada sheegay isagoon beenna sheegin markaa hiraqle waa kii lahaa sidaa aada sheegteen haddii ay tahay xitaa halkaa aan joogo waa dhulkii uu ka talinayo ayuu qabsan doona ninkaa aad sheegaysaa iyana waa saadaal kaley ahayd oo tilmaamaysa in awoodda islaamka iyo dhulalka islaam muslimiintu ay furanayaani dee ayilaa shaam gebi ahaanteed waxa wey ay soo gelayaan waay haddaba fatxu bayt ilmaqdis goormo ayuu dhacay oo waxa weye furashadaasi ay dhacday culimada siiradu way ku kala aragti duwan yihiino culimada qaarkood waxay dhaheen waa sanadii shan iyo tobnaad ee hijrada waana sida kitaabkuba inoo qorayo qaybna waxay tilmaamayaan maye waxay ahayd sanadii lix iyo tobnaad qolna waxay dhahayd sanadii toddobiyo tobnaad saddexdaa qowlba waa jira waaya kitaabkenu lakiin wuxuu isagu rajaxo u qaatay sanadii shan iyo tobnaad haddaba bayt lmaqdis markaa muslimiintu ay gacanta ku dhigeen in badan oo badan bay gacanta ku hayeen ilaa mar dambe ay dhacday inay gacanta muslimiinta haddana ka baxday oo nimankii la odhan jiray faatumiyiinta ee shiicada ahaa wax badan oo bidac ahna oo ka mid yahay mawliidkaa hadda loo digiyo damleey ee baadhigiisa la dhiganayo ah, raggii keenay ee dee sameeyey ikhtiraacay nin ka mid ah madaxdoodii wakti dheer bay dee talinayeen xilliyadoodii xilli ka mida baa la qabsaday oo nimankii kiristanka ay dib ugu soo noqdeen baytulmaqdis oo ay gacanta ku dhigeen waayo magaalo marka horeba ay ku xisaabtamayeen oo marnaba maskaxdooda iyo maankooda aan ka bixin bay ahayd waana magaalo muslimiinta marka laga yimaado nimanka la idhaha kiristanku way sheegtaan yuhuudduna way sheegtaan marka yuhuuddu dee dowlad xoogganoo xilligaa caalamka ka talisa oo muruq ay kula wareegta baytulmaqdis leh dee may jirin laakiin nasaarada ama kiristanku way lahaayeen sidaa awgeed baa markaa markii xilligaa faatimiyiinta la soo gaadhay oo dee waxa weeye muddo dheerba ah muddo dheer noqonaysa oo taariikhdu markay ahayd waxa weeye afar boqol iyo labaiyo sagaashankii hijiriga milaadigana waafaqsan kun iyo sagaal iyo sagaashankii halkaa markii la soo gaadhay waa afar boqol iyo labaiyo sagaashankii hijiriga markaasaa waxa weeye ay gacanta muslimiinta ka baxday bayt oo nimankaasi ay la wareegeen waxaana xusid mudan oo la isweydiin karaa maxaa keenay inay la wareegaan waxaa keenay inay la wareegaan ama sababtoo ay ahayd muslimiinta awooddoodii baa dacfi badani ku yimid dacfigaasna wuxuu ka dhashay tafaraaruq badan baa yimi oo halkii marka hore dawlad qudha lagu midaysnaa baa la qayb qaybsamay nin waliba gobol yar buu sheegtay mid waliba ka kaluu la coloobay mid waliba ka kaluu la dagaalamay markaasaa cadowgoodina ka faa'idaystay taasaa markaa keenta inay gacanta ku dhiga waxaa markaa dhacday xuruubtii iyo dagaaladii la magac baxay alxuruub asaliibiya nimankaasi waxay gacanta ku hayeen muddo u dhiganta boqol iyo shan iyo sagaashan sano ayaa dagaaladaa lagu xoreynayay baytulmaqdis ee marba dhinac ka bilaabmayay ay socdeen aan idhaahda maya muddo sagaashan sano ah ayaa waxa weeye ay gacantooda ku jirtay laakiin alxuruub saliibiya oo dee bilaabay markii baytulmaqdis la qabsaday ayaa muddo boqol iyo dhowr iyo shan iyo sagaashan sana ama boqol iyo sagaashan sana qiyaastii ayay dagaaladaas waxa weeye socdeen qaarkoodna dee ay lagu xoreeyey baytulmaqdis waxaana xoreeyey salaaxuddiin alayuubi ayaa xoreeyey oo markaa nimankan faatimiyiinta ah xilligii ay khilaafada hayeen ayaa dowladdii kale ka agdhaweyday iyaduna muslimadda ahayd oo turkiga iyo eriyada ka talilaysay faatimiintu dee masar bay ku xooganaan iyo shaam inta u badan ayaa gurmad bay u soo direen oo gurmadkii la soo diray buu kamid ahaa salaaxuddiin alayubi ee loo soo diray faatimiyiinta inay ka dhiciyaan nimankan baytulmaqdis ka qabsadee weerarka ku haya oo de say doonta ha iska ahaatee waa dowlad islaamkii u nisbo sheeganaysa oo dhulkii islaamka gacanta ku haysa marka markaasaa loo soo diray waxa weeye raggii la soo diray ba markaa ku jiray salaaxudiin alayub muddo kadib markaa dagaaladii markaa halkaa ka socday ee salaaxudiin alayub iyo raggii la soo dirayba ay wadeen iyadoo weli dagaalkii aanu u dhammaanin baa boqorkii ka talinayay masar ee muslimka ah uu dhintay salaaxudiin markaa weli kamuu tegin dhulkii khilaafadiina dee isagaaba qabtay walow uu ahaa nin aada u tawaaduc badanoo aan sheegan jirinba inuu yahay boqor iyo madaxweyne toona muu sheegan jiray laakiin duulaanka iyo dagaalka buu ka sii waday ilaa uu la wareegay baytulmaqdis salaaxudiin alayubi kadib haddana gacantii ka baxday muslimiinta raggii isaga ku abtirsan jiray adawla dowladii lo odhan jiray waxa weeye eh, ayuubiyiinta rag ka oo raggii isaga ku abtirsanayay kamida markay gacanta uu ku hayay ayay gacanta ka baxday haddana oo waxaa la sheegaa in dhulkii ama magaalada baytulmaqdis iyo eeriyadeedaaba gacantaba ogaanay ugu geliyeen kuwii muslimiinta sheeganayay gaaladii oo ay ugu yeedheenba waayo marka iyagu ay islaayaan muslimiinta dowladahoodan yar islaayaan ile duwaylaad bay noqdeeni baa iyaguna col bay ahaayeen mid walibana gaal buu dabada geliyey oo dhabarka saaray marka rag ka mid a ah ama mid ka mid a ah raggii khilaafada hayay baa markii ay isqabteen dawladihii kale islaamka ee ka agdhowaa baa waxa uu yeedhay niman gaalaha saa wuxu uhi baytulmaqdis intay iga qabsan lahaayeen kuwaas idinku ii haya anaa idinka qaadan doona markaan u baahdeen waa dee waa war aan laga fekerin wey ushaada maxaa la yidhi waxaa loo dhintaan inaad ka qaadan karta sooma nin weligiiba usoo taagnaa maskaxdiisa iyo maankiisaba ay ku jirto baytulmaqdis iyo qiimahay u leedahay baad leedahay iisii hay mar dhow kaa qaadan doonaa saasaa marka waxa weeye uu kula wareegay gadaal waxaa xoreeyey ninkii la odhan jiray najmudiin ayuub oo isla al alayuubi uun ku abtirsanayay ayaa markaa xoreeyey muddaa markaa ay dee muslimiintu gacanta ku hayeen ilaa laga soo gaadhay markay khilaafada ahayeen nimankii la odhan jiray alcumaaniyuun ama dowladdii cumaaniyiinta dowladdii cumaaniyiintu markii ay timi oo muddo dheer iyaduna dee talinaysa ayaa aakhira cahdiha markii burburkeeduba soo dhowaa ila qarnigii dhammaaday bilowgiisii ama xilliyadiisiibaa ku bi ayuu dacfigu ku bilaabmay marka kun sagaal boqol dee dhowr iyo labaatankii ilaa dhowr iyo tobankii baa burburkeedu iska bilaabmay ayaa markaa haddana waxay isku dayeen nimankii gaalada ahaa sidii ay ula wareegi lahaayeen weliba markan dambe yuhuudda ayaa aada iyo aada u naawulaysay waayo nimankan kiristanka ah ma uy necebin inay iska soo raraan bay doonayeen ay soo dhaafiyaan oo dhulkooda yuhuud aanay ku arag marka in badan bay lagala yani waxa weeye ah, lagu celceliyey oo gaaladu kala hadleen nimanka cumaaniyiinta ah inay boqoradooda inay ogolaadaan in la dejiyo yuhuudda baytulmaqdis laakiin intooda badan niman aada iyo aad u garanaya qorshaha gaaladu ay wataan ayay ahaayeeno qaarkood waxay soo gaadheen baytulmaqdis ogolaan maa yuhuud in la dejiyo laakiin turkiga soo dejiya meesha doontaa ama istanbul keena ama magaalooyinka kale keena laakiin baytulmaqdis maya waayo qorshaha ka dambeeyay ogaayeen oo ah doonayaan magaalada inay la wareegaan markii dambe dowladdii aad bay u daciiftay weeraro badan baa ku socday oo gudaha iyo dabadaba kaga yimi ninkii ugu roonaaye markaa ugu fiicnaaye ugu dambeeyey isagoo aan dhiman baaba xilka laga qaadayo isagoo nool baa la eriiba oo gaaladii iyo dee gudahaba waa lagaga kacay gaaladiina waa waxa weeye isugu tegey taasi marka waxay keentay in markii dambe dee baytulmaqdis iyo dhulkii filistiin waxa weeye dee taariikhda badan lahaa in yuhuuddu ay soo degaan habka ay ku soo degeenna maxay ahayd hab beeraley oo kale ah in yarba jaaliyad yarbay ka samaysteen beeray ka samaysteen shaqaale hoosaad bay iska noqdeen maalinba siday u korayeenay u korayeen baa markii dambe ay noqdeen mujtamac kiyaan iyo jiritaan leh dee gaalana waa taageeraysa markii dambena way la wareegeen oo kuwaa dee maanta maalinba meel laga kicinayo muslimiintii iyo dadkii dhulka iska lahaa ee reer filistiin almuhim taasi marka waxay keentay inuu bilaabmo markii dowladdii cusmaaniyiintuna ay dhacday waxaa loo yaqaana isticmaarka alcaalam islami la waa la wada guumaystay badankiisa meel walba gaalaa qabsatay ingiriis faransiis ha ugu badnaadaan iyo talyaani taasi marka waxay keentay in dhulkaasi la xoreeyey uu gacanta muslimiinta dee ka baxay waayo dee awoodda marka laga hadlay iyagaa lahaa gaaladu ilaa maantana waa kuwaa ku taageerayay ee haysta waayo laakiin marka saddexaad waa soo dhowya insha allah waxaan leeyahy marka u dambeeya ee gebagabada gunaanadka laga xaaqi doono dee nusuustaynu ku hayna in yuhuudda laga horeyn doono dhulkaa iyo waxay ku dambeyn doonaanba qabla an yusaafira abu cubayda ka hor intaanu abu cubayda u bixin ama u safrin lifatxi dimashqa dimashq furashadeedii oo dee dimashq markii la furanayey maadaama masaafo dheerna ay ahayd abu cubayda isaga hogaamiyihii ciidanka ah oo markaa dee ciidanka wato dimashik ku soo furanaya istakhlafa waxa uu kaga tegay calaa filistiina filistiin iyo walurduna urdunba camara bna alcaas ayuu kaga tegey faxaasara radia allaahu canhu camar bnu caas wuxuu go-doomiyey alurduna jordan iyo urdun xataa hazama aruuma ilaa nimankii romaniska ahaa uu u jabiyey ilaa beyt lmaqdis xaggaa iyo beyt lmaqdis fa saara dabeeta waa socday waa camar binu caase waraa'ahu nimankaa gadaashooduu socdo waa sii eryaday oo wuxuu gaadhay dee beytulmaqdis iyuu gaadhsiiyey wa xaasarahum waanuu go'doomiyey xataa alabuu ilaahay codtadeen asulxa heshiis calaa yadi khaliifati cumara radia allahu canhu weliba waxay codsadeen cidda heshiiskaa la gelaysa u saxeexaysaa inuu noqdo alkhaliifatu araashida oo ah cumar bnu khaaab radia allahu canhu fakataba lahu fakataba waa u soo qoray lahu cumar camar bnu lcaas baa wuxuu u soo qoray bidaalika dalabka iyo codsigaa nimankaasi ay soo jeediyeen oo inuu cumar yimaado heshiiska uu saxeexo fasaafara cumar waa ka soo safray min almadiinati magaaladii madiina bacda an istakhlafa kadib markii magaalada uu kaga yimi caliya bna abi aalibin cali bn abi aalib falamaa wasala cumaru cumar markii uu soo gaadhay ilaa beyt lmaqdisi saalaxa ahlahu nimankii waa la heshiiyey deganaa ee wa kataba lahum waxaanu u qoray cahdan ballan iyo heshiis biljizya heshiiskaasoo ah jizye inay bixiyaanoo lilmuslimiina muslimiinta ay siiyaan wa ibqaa'ihim iyo in loo daayo iyagana calaa maa kaanuu calayh sidii ay ahaayeen iyo xaaladooda in lagu daayo oo loo daayo wa ta'miini kanaa'isihim kaniisadahoodii in loo daayo yani loo ammaan yeelo oo loo badbaadiyo wa qususihim iyo culimmadoodii iyo baadariyadoodii wadalika arrintaasna waxay dhacday sanata alkhamisata cashrata min alhijra waa sanadii shan iyo tobnaad hijrada uma dabeetana saafara cumaru cumar wuxuu u safray ila shaami xagga iyo shaam dhulkii kale fanadama xukuumatahu dowladdiisii buu nidaamiyey warataba jeyshahu ciidankiina waa tartiibiyey as'ila maada facala abu cubayda abuu cubayda muxuu sameeyey qabla safarihi lifatxi dimashqa ka hor intaanu u bixin dimashq inuu soo furto isaga iyo khaalid bin waliid iyo kuwii waxa weeye dimashq soo furashadeeda u baxay maada facala camar bnu caas fi lurdun camar bnu caas muxuu ka yeelay urdun markii lagaga tegey limaada saafara cumaru bnu lkhaaabi ilaa beyt lmaqdis cumar beytulmaqdis muxuu ka doonay wamaada facala muxuuse sameeyey wailahuna nagtafi sala allahuma calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi waslm